asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd faacuudu billahi min ashaytaani alrajiim ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله walaalayaal ilaahay baan u mahadnaqaynaa inoo ogolaaday inaan dhagaheena usoo raaricna maaragtaanay maqalka ilaahay hadalkiisa iyo hadalka nebigeena laynoo sheegayo calayhi salaatu wasalaam dhegta wax maqlaysa laba midun bay noqotaa dheg laab u daloosha iyo dheg leydh u daloosha dheg maqasha taas midigtana ka maqasha ta bidixdana ka sii daysa dhegna waxa weeyaan waa dheg laabta u daloosha waa tanuu ilaahay uu yidhi wataciyaha udunun waaciya waxaa waana qaadanaysa oo naseexada kuwaan toobaysatii ilaahay casa wajalla uu ugu talagalay unbaa kuwaan toobaysa marka maqalkeenna maqalkii laabta u daloolay adaha ka dhigo aamiin dhahaada inshaa allah maqalkii qalbiga ku daloolay allaha ka dhigo waxaan u malaynayaa waa maalintii saddexaad walaalaheen ay noogu tala galeen in laynagala hadla diin oo diin aan maqallo dad badan baa khayrka inay maqlaan aanan karaynin walaakin ilaahay casa wajalla inteennan buu inoo qadaray inaan hadalkaa dhagaysanno iyo dad badanoo iyakuna aalaadkan iyakuna ka daawanaya ama ka dhagaysanaya diinka hadalkeegu zamankan uu badan yahay dhagaysigeeguna uu badan yahay laakiin fahmigii fahmigiibaa inaga maqan laysa alcilmu maa xufid wa inama alcilmu maa maa nafac cilmigu inta la weeleeyo ee la xifdiyo maaha cilmi waxaa la yidhahdaa waa cilmiga qofka isaga anfacee waxtara cilmi la yidhaahdaa waa farqiga inaka muslimiinta zamankeennan joogta iyo zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ama quruuntii la odhan jiray quruun almufadala qarniyadii wanaagsanaa farqiga inoo dhexeeya waa intaas innakuna waan maqlaynaa laakiin ku dhaqankii baa inaga maqan caaisha radi allahu canha waxay tidhi cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxyigu markuu nabigeena uu ku soo dhego dushiisa inta aan nebiga aan ka maqalay markii aan la imanno hadday macruuf tahayna aan la imanno hadday munkar ay tahayna aan ka joogsanno umana gudbi jirin bay markaa in kale inaan qaadanno toban aayadood hadday soo degtay buu yihi cabdullaahi binu mascuud tobankaa markaan maqallo waxay wanaageenna amrayaanna aan la imanno wixii xumaanaya ay naga reebayaana aan ka reebtoonaano ayaan inta kalena markaa u gudbi jirnay bay dhahdeen asxaabtu allaha raalli ka noqdee hadba inta ummaddu ay diinta shareecadda qaadi karaysa ayaa loo soo dejinayay marka innaka zamankeennan maqalku waa badan yahay ka hadalka diinta laga hadlaya waa fara badan yahay laakiin isbeddelku muu yaryahay mise wuu badan yahay ya waa calaamatu su-aale bal ka jawaaba waa yar yahay soo maa ka hadalku waa badan yahay oo wadaadadu way xiiqeen maqalkuna ma yaro dad fara badan way maqlaana way dhegaystaan xataa kuwa maalin qayilaya baan arko muxaadara ay u daaran tahay way qayilayaan sigaarna way cabayaan jaadkiina way cunayaan muxaadara u daran markaasay idhaahdeen markaasaan ku yidhi maasha allah asalaamu calaykum alaykum bal warrama waa khayr markaasi adigiyo sheekh kalea ku taageernaa bay igu yidhahdeen sheekh mustafay markaas sheegeen markaasaan ku yidhi waad fiican tihiine siba sibay dhantaayo heesiya qaaciga degaysanayseen sidanaa dhanta laakiin waxa culimmadu ay u hadlayaan ee laynii baraarujinayo waa isbeddel inaad keentaan baa la doonayaa isbeddel ummaddu hadday iyadu isbadisho xaaladda adagay ku jirtana ilaahay isagaa ka saaray markaa ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ummad sida ay tahay ilaahay kama dooriyo hadday nicmada haysata nicmadda ilaahay kama qaado hadday barwaaqo ku sugan tahayna barwaaqadda ilaahay kama qaado ilaa iyakoo dunuubta ay geysteen nicmadda iskaga zuuliyo iskaga qaada mooyaane dad badan baa laga yaabaa inay yidhahdaan ilaahay baa sida noo gartay may ilaahay ha eedayn wixii wanaaga ilaahay u nisbee wixii sharcina adiga naftaada u nisbee wixii wanaaga eed la kulanta ilaahay baa ku siiyey haddaad nabad hesha nabadda ilaahay baa ku siiyey haddaad barwaaqo haysata barwaaqada ilaahay baa ku siiyey haddaad caafimaad haysata caafimaadka ilaahay baa ku siiyey waxay barwaaqo iyo baraaraa ilaahay baa loo nisbeeyaa waxay shar noloshaada aad ka aragtana naftaada u nisbee waa camalkaagii wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir baa ilaahay yidhi waxaad masiibo aada la kulantaan ee adduunka intaad joogtaan ini soo mara baa ilaahayna leeyahay waa waxay gacmihiinu aad ku geysateen baa ilaahay yidhi weliba sidaasaan inta badan waan cafinaa baa ilaahay yidhi dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas waxaa maanta adduunyada dhibaato ka dhacayo oo dhan fasaad iyo dulmi iyo dagaal iyo abaar iyo colaad iyo cabsi maaha waxay xayawaanka kale ay kasbadeen maaha inakaa kasbanay waa wax inaku aan geysanay waa waxay bini aadanku ay kasbadeen weeyaan lidaalika qofka muuminka markuu adduunyada ka dhintuu ka baxo waa loo murugoodaa ayaa u murugooda khalqiga ilaahay abuuray oo dhan baa ka naxa dhimashada qofka muuminka la yidhi oo maxay uga naxayaan way ka murugoonayan maxay uga murugoonayaan baa yidhi waxay uga murugoonayaan maadaamuu mumin yahay uu qofkan ilaahay caabudaayey oo camal wanaagsanna uu ka shaqaynayey uu salaada ku dadaalayey uu diintiisa ku dhaqmayey camalkaa wanaagsan uu samaynaya samada khayr buu ka soo dhaadhicinayey iimaankiiyo taqwadda u lahaabaa samada barakada ka keenaysay lidaalika dhimashada muuminka makhluuq oo dhan baa ka nooxoo ka murugooda mustariixun wa mustaraaxun mid waa laga raaxaysan baa la yidhi midna waa looga raaxeeya nolosha adduunka isaga qofka iimaankale markuu dhimanayo tacabkii adduunyada waa looga raaxeeyey gaalku marka uu dhimanayo ama mujrimku markuu dhintana isagana makhluuqi oo dhan baa ka raaxaysta waa laga raaxaystay fircoon markii ilaahay uu ka warramaya halaagiisa waa kii lahaa famaa bakat calayhim alsamaa'u waalard wamaa kaanuu mundariin baa ilaahay yidhi fircoon iyo ciidankiisa samadana loogama ooyin dhulkana loogama ooyin waayo maadaamuu nin gaala ah ahaayo tuqyaan badnaayo kibir badnaayo qooq badnaa camalkaa xun uu samaynayay adduunyada dhib buu ku hayay marka dhimashadiisii cidna kama ooyin baa ilaahay yidhi amaa muminka waa loo ooyaa qofka muminka qofka muminka waa loo ooyaa sidaa darteed dunuubta dadku ay samaynayaan baa dhibaatada ay ku sugan yihiinna soo jiidaysoo keenaysa laa taqacu lmusiibatu ilaa bidanbin walaa turfacu ilaa bitawba bay culimmadu yidhaahdeen musiibo ummad kuma dhacdo ilaa dembi iyaku ay galabsadeen bay musiibadaasi ay ku dhacday ummad ilaahay balaayo haysata kama faydin ilaa toobad baa ilaahay ummadda kaga faydaa toobad inay toobad keenaan toob atawba waa maxay inuu qofku ilaahay u soo noqdo dembiguu ku jira inuu ka soo dhex baxo inuu ilaahay u soo noqdo dembi dhaaf ilaahay uu weydiisto markuu qofku ilaahay u soo noqdo toobad keeno ayaa qofka ilaahay noloshiisa u hagaajinayaa imaam ashaafici raximah اllah ayaa arkay nin meel fadhiyo aada u murugaysan markaabuu u tago uu la fadhiistay ninkii u waraystay markaa wuxuu yidhi waa maxay dhibaatada adiga ku haysata murug baa kaa muuqatee aa masiibay ku dhacday buuhi nin masiibay ku dhacday baan ahay buu buuhi oon ahay wuxuu yidhi dadkaba masiibadu ay ku dhacdee waa maxay to adiga kuu gaarkii wuxuu yidhi aniga tu gaara igu dhacdoy haysato dadka kale waan ka duwanahay buu yidhi masiibadaa maxay tahay adiga kuu gaarkay wuxuu yidhi dadkii iyo aniga ayaa kala baxnay buu yidhi oo cid aan la heshiisahay ma jirto hooyaday aabbahay waan kala dhaqaaqnay reerkaygii oo ilmahayga waa kala dhaqaaqnay jaarkaygii waa kala dhaqaaqnay qaraabadaydii waa kala dhaqaaqnay cid aan la heshiisahay haba yaraatee ma jirta buu ku yidhi marka culammadu firaaso wax la yidhaah bay lahaayeen ittaquu firaasata almumin fainahu yaraa binuur illaahi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muuminku wuxuu leeyahay nuur qalbigiisa uu wax ku arkuu leeyahee iska ilaaliya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam imaamkii wuxuu gartay ninkani in xagga ilaahay ee isaga xidhiidh uu ka go'an yahay buu gartay hal su-aalu markaa weydiiyey uu mashkiladiisii oo dhan ku xalliyey waa maxay su-aashaasi wuxuu ku yidhi war yaay dhegayso boqol qof inaad hal mar raalli gelisaa iyo qof keliya inaad raalli gelisaa bal kala dooroo kala sheeg markaasuu ku yidhi dee midka keliya ila fudud waxaa markaa baa lagu yidhi waliba midka keliya hadduu adiga raalli kaa noqdo ood isaga raalli gelisid boqolka kale isagaa kaa raalli gelin baa lagu yidhi markaasuu yidhi midkaasi waa midkee buu yidho markaasuu yidhi waa allah weeyaan markaasuu ninkii wuxuu yidhi sheekh wallaahi meesha leega haystaad ii sheegtay buu ku yidhi nolosha aan fahmi lahaa iyo cidhiidhiga aan dareemayey iyo muqaaacada dadku ay igooyeen oo dhan waxa u sababa waad ii tilmaamtee aniga iyo rabbiga rabbigay xidhiirkii naga dhexeeya baa meesha jirin buu yidhi jazaaka allaha khayr bulow marka halkiibuu ninka ku toobad keenay haddaan doonayna inaan ka baxno dulliga iyo ciriiriga iyo dawarsiga waad ogtihiin dadkeennu dawarsi bay ku jiraan maanta soomaaliya haddaan nahay dad adiga dadnimadaada kaa hooseeyaa maanta wax ku yeedhinaya oo ku maamulaya oo kuu talinaya waana min calaamaati saaca nabigeennaa sheegay sala allahu calayh wasalam ida tukhida alfay-u duwala waalamanatu maqnama waazakaatu maqrama watucullima ligayri اddiin waataaca arajulu imra'atahu wacaqa ummahu waaqsaa abaahu وأdنى صديقه وkاna زعيم الqوم أrdlهم وسأd الqبيلةa فاsqهم إلى آkhر الxadيiث شhan iyo toban khasladood buu nebigu xadiiska uu ku sheegay uu yidhi ummadaydu shan iyo tobankaa calaama markaad ka aragtaan balaayadaa ummadayda ku dhacday ogaada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam in yar baan ka taabanay inkastoo wakhtigu nagu kooban yahay waxau nebigu yidhi duwal waxaa la yidhaahdaa waa hantida guud ee ummaddu ay leedahay dad gaara markay danahooga u isticmaalaan kii ammaano loo dhiibtayna ammaanada dad u dhiibtay inuu markaa haniimo u timida intuu iska arko uu iska isticmaalo kii sakada dhiibayayna sida dayn lagu leeyahay markuu sakada u dhiibo waxaan diinahayna dadku markay bartaan waxa uu nebigu sheegu yidhi iyo marka uu ninku haweenaydiisa u adeeco hooyadiisii dhashayna uu iska dheerayu caaq ku noqdo waalidinkaar ku noqdo xaaskiisana uu uuu nuglaan hadalkeega iyo amarkeega hooyadiisii dhashayna maaragtaana idhaaf buu odhanayaa aabbihiisii dhalena uu iska dheerayn buu nebigu yidhi saaxiibkiisana uu soo dhoweyn wa kaana zaciima alqowmi ardaluhum qowm walba markuu hogaanka u qabto kooga ugu liita buu nebigu yidhi ugu liita wasaad alqabiilata faasiquhum qabiil qowm waa dadka af keliya ku wada hadla wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay qoom macnaheega qoom macnaheegu waxa weeyaan waa dadka luqo keliya ku wada hadla waa qoom qoom walba markuu hogaamiyo buu nebigu uhi kooga ugu liita wa kaana wasaada alqabiilata faasiquhum qabiilkuna waa reerkii weeyaan waa jufadii hoose ayakuna markay talada u dhiibtaan kooga ilaahay ka fog ee bilaa cibaadada ee bilaa taqwadda waxaasoo dhan buu nebigu sheegu inoo tiriyey waa min calaamaati saaca buu nebigu uhi alayh isalaatu wasalaam ummad cidhiidhiga iyo dulliga iyo dawarsi kama baxayso ilaa ilaahay u soo noqoto mooyaane camalkeennaan badilaynaa nolosheena ilahay isagaa badili markaas waa cuquubo caaba muslimiinto dhan haysata maanta cuquubo caama weeyaan oo muslimiinta caam ahaan oo dhan ku dhacdo ku habsatay markay kitaabka ilaahay jalla wacala laga tegay ee sunnadii nebi maxamedna laga tegay ayaa cuquubadaasi nagu dhacday maanta wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura waqaala arasuulu yaa rabbi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam odhaxdu nebi maxamed uu yidhi baa ilaahay noogu sheegay fii suurati alfurqaan ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura yaa rabbi qoomkaygii waa reerkii nebi maxamed uu ka dhashay weeyaan qoomkiisu waa carab waxay ka yeesheen kitaabka ilaahay dhaqankiisii bay ka hijroodeen barashadiisii bay ka hijroodeen isku xukunkiisii bay ka hijroodeen ka shaqayntiisii bay ka hijroodeen kii qur-aanka baranayana waa aad bay yidhaahdeen macallinkii ilmaha qur-aanka u dhigayeyna waxaa lagu yidhi macalin ciyaalka maxaad bartaa adu qur-aan yar uun baad bartaaye waa hooyo ardaygii markuu bisha lacagtii uu dhiibi waayey madarasada ayuu macallinkii dhowr jeer buu celiyey markaasaa islaantii aad u cadhaysan baa soo qabatay ilmahayga gacantoo u timid ee macallinkii macallin ilmaha yar waad soo celcelisee maxaa u soo celcelinaysaa maxaa kaa qaldan markaas waxba igama qaldano lacagta ha bixiyo meeshan aan ku jiro waa kira weeyaan laydhkani waa lacag weeyaan macallinkani waa dad reeruu ka mas-uuliya dhagax iyo geed maaha waxuu reerkiisa siiyuu rabaa markaa bay ku tiri macallin waabaad isxariifinaysaa maxaad u dhigtaa bay tiri qur-aan yarun baad u dhigtaaye qur-aan yar adi waa kula yaryahay qur-aanku laakiin u fiirso xadiiskii nabigeenna calayh salaatu wasalaam almaahiru bilqur'aan maca asafarati alkiraami albarara ardayga ama ninka sheekha ama ninka ama gabadha saalixadda ee qur-aanka taqaana ee xuquuqdiisa iyo xuruuftiisa ilaalinaysa ku baratee ku xafiday maalinka qiyaamaha bini aadanka la soo bixi mayso waxa waxau nebigu sheegay malaa'igta inuu qofkaasi la soo bixi doono malaa'igta qur-aanka u qaabilsan ee qur-aanka xafidsan ee cibaadada ilaahay ay ugu dhowaadaan ay tahay qur-aan ayuu qofka qur-aanka yaqaana uu la soo bixi doonaa marka ihaanada maanta muslimiinta caam ahaan haysata innaka halkaa isdhignay keliya waxaa la rabaa in ummadda laga helo tawba inaan ilaahay usoo toobad keenno bani aadam baan naho dembi waa inaga dhacayaa laakiin ha quusan oo raxmadda ilaahay ha ka quusan haddaad adigu aad tahay ilaahay baa fi suurat fii suurati ibraahim baa ilaahay ku yidhi wa aataakum min kulli maa sa'altumuuhu wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana ladaluumun kafaar fi suurati ibraahim baa lagu sheegay fii suurati naxlina ilaahay waxa uu ku sheegay wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha waina allaha lagafuurun raxiim sidaa inay aayaddu ahayd baan jecelahay waa laba aayadood xaggeeda hore aayaduhu waa isku macno weeyaan laakiin xagga dambe labada aayadood macno kala duwan bay sheegayaan aayadda suuratu ibraahim baan horta isdultaagiyo ilaahay baa yidhi wa aataakum min kulli maa sa'altumuuhu wixii aad i iweydiisateen eed niyadda ku qabateen eed jeclaydeen ee naftiinnu ay doonaysay ama carabka ka sheegto ininku garta oo ilaahowna sii dhahada ama ilaahay ilaahayni abuurayba ayni yaqaana waxay niin wanaagsane ilaahay waa ini siiyey wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha haddaad isku daydaan ilaahay nicmadiisa tiro inaad ku soo koobtaanna ma koobi karaysaan baa ilaahay yidhi ina alinsaana la daluumun kafaar insaanku waa mid dulmi geysta badan kafaar weeyaano weliba waa mid nicmadda ilaahay inkiray oo nicmadda ilaahay qariyey daluum baa tahay daluum dulmi geyste mid dulmigiisu badan yahay mar keliya maa waxaa dulmi samaynayno marar badan baan dulmi geysanaynaa allihiinna abuuray baan dulminay oo nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam xaqiisii baan dulminay oo xuquuqdii waalidku lahayd baan meel kaga dhacnay oo xaqii qaraabadeenna waan ku gafnay oo xaqii reeraheen iyo carruurteenna waan ku gafnay oo xaqii jaarkeenna waan ku gafnay mar walba waxaa nahay kuwo gafaya baan nahay marka adigu waxaa tahay mid dulmi geysta badan oo kafaara oo ilaahay nicmaduu ku siiyeyna qariyey oo daboolay baa tahay aayaddaasi xagga hore waa sida xagga dambena waa sida aayadda ku taalla fii suurati اnaxli ilaahay waa kii lahaa wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina allaha lagafuurun raxiim haddaad ilaahay nicmadiisa aad isku daydaan inaad tiro ku soo koobtaan baa ilaahay yidhi ma soo koobi karaysaan ilaahay rabbigiinnuna waxa weeyaan waa mid dhaafid badan oo naxariis badan baa la yidhi rabbigiinnu waa mid hee dhaafid badan dembi kastood gashaan haddaad ka soo noqotaan dembigiinna ilaahay wuu dhaafayaa waa mid naxariis badanoo si kastoo naxariistiisa uga quusataan ilaahay jalla wacala waa idiin naxariisanayaa waxaad ogaataa addoonkanoo weyaan macnuhu haddaad adigu aad tahay kii dulmi geystaha badnaa kii daalimka ahaa ee kafuurka ahaa haddaad adigu aad tahay haquusan buu ilaahay ku leeyahay anigoo rabbigaagiyo waxaanahay hafuurun raxiim baanahay mid dhaafid badan oo naxariis badan baan ahay iisoo noqo baa ilaahay ku leeyahay ya bna aadam inaka maa dacawtanii warajawtanii gafartu laka cala ma kana minka walaa ubaali ya bna aadam low balaqat dunuubuka canaana الsama ثuma اstagfartanii lagafartu laka ya bna aadam low aataytanii bquraabi اlardi khaطaaya uma laqiitanii laa tushriku bii shayan laqiituka bimiliha maqfiratan xadiis alqudsi baa ilaahay ku leeyahay ina aadanow marba haddaad adigu aniga aadi baryayso ood i rajaynaysid ood wejiga dhulka ii dhigaysid ood i baryaysid dembigaad doontad dembiga aad gasha intuu doonaba ha la ekaadee waan kuu dhaafayaa baa ilaahay yidhi cid anu aabba yeelayoon uga joogsanayana ma jirta baa ilaahay yidhi cid odhanaysa yaa addoonkan waa dembiila maxaa dembigiisa u dhaaftay odhanaysa ma jirto haddaad marba adigu aad muslim tahay ood muumin aad tahay oo ilaahay keligii aad baryaysid keligiina aad rajaynaysid dembiga kaa dhaca intuu doonay hal eekaadee haddaad ka soo noqoto dembigaa oo shuruuddii towbadda lagaa helo ilaahay waxaa ku leeyay dembigaa waan dhaafayaa low balaqat dunuubuka canaana asamaa haddii dembigaagu uu gaadho fadka samada ood istikfaar aad iga dalabto waan dhaafi baa ilaahay ku yidhi low ataytani maalinka qiyaamaha arlada muggeedoo gafa adigoo wata haddaad ii timaaddo laakiin bishardi aad iigu timaadda adoo ii soo shariig yeelin gafka aad la timidda in la egoo dembi dhaafaa kula iman baa ilaahay ku yidhi shardi waa maxay waa inaad tahay shaksi muwaxidoo ilaahay rumaysan marka ilaahay naxariistiisa ka quusan mayno oo raxmatii wasicat kula shay dadka hanu ugu yeedha naxariista ilaahay xadiis ku yaalla saxiixaynka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxaanu noo soo qabanayaa ummadihii naga horreeyey gefka ay galeen ilaahay naxariistiisa wuscadeeda isagoo nebigu inoo tilmaamaya ayuu nebigu noogu sheegay ninkii reer bani israa'iil ahaa ee boqolka naf gooyey ee weydiiye dadka ku yidhi war caalim nin caalima ii tilmaama markaasaa nin caalima markii dambe loo tilmaamay ninkii caalimka ayuu u yimid oo wuxuu ku yidhi taa'ib baan ahay boqol nafna waan qabaa dhiiggoodiiye toobad miyaan leehay haa toobad waad leedahay buu ku yidhi toobad waad leedahay laakiin shuruud buu ku xidho waxa uu ku yidhi shuruuddaasi waa sharcun liman qablanaa bay culammadu yidhaahdeen waxaa shuruudda ka mida ah toobadaada in lagaa aqbalo meeshanaad joogto waa meel dad xun baa ku nool oo dagaal badan oo dhib badan oo dad dhiigga daadiyo ku badan ayaa ku noole ka dhexbax buuri dadkan iyo dalkan ka guur xaggeed u guuraysaa dhulkaas dad wanaagsan baa ku noole dadka ilaahay la soo caabud buu ku yidhi meel dad wanaagsan ku nool yihiin tag uu irtixaalay markaa ninkii safarkiibuu gudagalay isagoo weli meeshii u socdo u hijroonaya aanan gaadhin ayay geeridiisii timiday naftii markay ka dhacdeen malaa'ikatu alcadaab iyo raxma isku qabatay malaa'ikaturaxma waxay leeyihiin addoonkan uu toobad keenayo ruuxdiisa annakaa qabanayno qaadayna bay leeyihiin malaa'ikatulcadaabna waxay leeyihiin may addoonkani boqol naf buu qabaa waa dhagar qabe weeyaan cadaab baa loo qaadayaaya keena markaasaa ilaahay soo diray malag suurad aadamiya loo soo yeeloo lagu yidhi arlada dembiga uu ku galay iyo arladuu rabay inuu u hijroodo mitiri baa lagu yidhi u mitiri taw xaggeega u bata dadkayga ku dara baa lagu yidhi markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa casiiz waa kariim waa raxiim waa raxmaan fii bacdi riwaayaat waxauu nebigu sheegay dhulkuu u socday baa ilaahay u waxyooduu ku yidhi addoonkaygaa naar inuu iga gala ma jecliyo u dhowow baa ilaahay kudhi u dhowow intaa in laeg bay dheeraatay buu nebigu uhi shibr deedna malaa'igtii naxariista alla wareegto sidaasuu addoonkii naxariista ilaahay ku mutaystay xadiiskaas waxau nebigu inoogu sheegay calayhi isalaatu wasalaam waa maxay ha quusan weeya naxariista ilaahay ha ka quusan soo noqo intaabuu ilaya fa ana xabiibuhum uxibu altawaabiina wa uxibu almutatahiriin wain lam yatuubuu ilaya fa ana tabiibuhum ubtaliihim bilmasaa'ibi waalmacaa'ibi liudahirahum min aldunuubi waalmacaa'ibi ilaahay baa xadiisal qudsigaa wuxuu ku yidhi hadday addoommahaygu aniga ii soo noqdaanna ka soo noqda kii jecel baan ahay baa ilaahay yidhi kuwa isdahiraya ee tahaarada qaadanaya ee dunuubta iska maydhaya iyo kuwa ilaahay u soo noqda dembiga ka toobad keenay labadaaba waan jecelahay baa ilaahay yidhi fain lam yatuubuu ilaya hadday aniga addoommahaygu ii soo noqoni waayaan oo ay toobad keeni waayaanna eh, fa ana tabiibuhum ma daynaye waan dawaysanayaa buu ilahay dha addoonkayga oo maxaan ku dawaysan balaayo iyo masiibo ayaa ku keenayaa si dunuubta iyo macaayibta iyo nuqsaantooda aan uga maydho ay u gartaan rabbi inay leeyihin dadna usoo soo noqdaan balu keeni balaayo baa ilahay yidhi dalka innagu aan ka soo jeedno haddaan soomaali nahay waxaad ogaa ogtihiin shantii sanaba masiibo magac kala huwan baa soo maraysa hadda maalmahay dhaweeto daadad baa qaaday ummado dhan oo dal dhan baabiiyey oo beero dhan baabiiyey oo intaasoo bashar ay ku dhimatay oo intaasoo xoolana ay ku halaagsameen masiibo shantii sanaba masiibo magac kale la huwiyey ayaa ilaahay nagu soo diraya waa maxay waxa ubtalihim bilmasaa'ib ilaahay baa inagu leh addoommahayga waan jecelahayo maadaamay boqolkii boqol muslimiin yihiin oo muwaxidiin ay yihiin waxaan balaayada masiibada ugu keenayaa wax kale ma aha dembigay galeen baan rabaa inay ka soo noqdaan baa ilaahay leeyahay laakiin dadkeennu weli ma toobad keenin ma toobad keenin inaan toobad keenin waxa uu daliila masiibadii waddanku ku burburay ilaa iminka dhamacdeedii way taallaa qaarna way hurinayaanoo waxay ka huriyaan inta badan waxaan la idhahdaa social mediaga ka hurinayaan waxyaabaha aan doonayna inaan ka toobadkeenna qabyaalada ka mid a haddaan qabyaalada ka toobadkeenno albaabo badan oo inagu furan oo cuquubaa ayaa ilaahay naga daboolaya waa inaan ka kacnaa qabyaalada kor uga baxnaa oon uga baxnaa alislaamiya annaku muslimiin baan nahay ilaahay dad muslimiinuu inaga dhigay dal boqolkii boqol muslimu ilaahay nagu abuuray dal boqolkii boqol dadka ku nool isku madhab yihiin baa ilaahay nagu abuuray dad qoys keliya ah ilaahay naga dhigay waa inaan toobad keennaa ummadda aan ugu yeedhnaa waa inaan ummadda toobadda ugu yeedhnaa attawba nebi huud calayhi salaam qoom caad baa loo diray reecaad waa qoomkee bay haayeen waa qoomkii yidhi man ashaddu minnaa quwa ayaa naga xoog badan bay yidhahdeen qowm mucaad ayaa naga xoog badan ilaahay quwad buu siiyey qoomkaa quwad ilmahooga shan jirkaa bay culimmadu yidhahdeen shan jirka ayaa dooga biqlay dooga biqlay tagaadda sida ilmaheennu u rujiyo ugu ciyaaro ayaa geedka timirta ilmahooga shan jirka intuu u qaado sidaa u tuuri jiray baa la yidhi hadduu ilmahooga shan jirku intaa la ekaa kooga soddon jirku markaa inteebuu la ekaa wayadacuuna alquwa wayaquuluun man ashaddu minaa quwa ayaa annaka naga xoog badan bay leeyihiin ayaa naga xoog weyn walaakiin nebi huud calayhi salaam markuu u yimiday wuxuu ku yidhi wayaa qowmi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi yursil isamaaa calaykum midraara wayazidkum quwatan ilaa quwatikum walaa tatawallow mujrimiin wayaa qowmi tolkayo weliba qabiil reerkiisaa isagana loo diray iyo qoomkiisaa loo diray markaasuu ku yidhi istakfiruu rabbakum rabbigiinna dembidhaaf weydiista uma tuubuu ilayhi dembigaad ku jirtaana ka dhexbaxa oo xagga rabbigiinna u soo noqda haddaad ilaahay labadaa sifa haddaad ilaahay ula soo noqotaan haddaad istikfaar la timaadaan gaalnimadana aad ka soo dhex baxdaan dunuubta waa weyn dembiga ugu weyni waxa weyn al-ishraaqu waa ilaahay oo loo shariig yeelo gaalnimada aad ku jirtaan iyo wixii gaalnimadu ay wadatoo dhanna ka soo dhexbaxa oo toobadkeena maxaad markaa helaysaan yursil samaa calaykum midraara ilaahay samada wuxuu iniiga keenayaa roob dhibicyo waaweyn baa samada layniiga keeni dhulkana barakaad iniiga soo saaraya ma intaa keliya may wayasidkum quwatan ilaa quwatikum awoodda aad sheeganaysaanna layniga qaadi maayo diinta islaamku waxba kaa qaadi mayso waxay kugu darta mooyaane islaamnimadu waxaad adigu haysatid way ku kordhin quwaddii jirka haddaad haysataan quwaddii caqliga layniigu dari quwadda cilmiga layniigu dari quwadda caafimaadka layniigu dari quwadda maaragtaane baraka cimrigana laynii gelin quwaddii iimaaniga iyo caqiidada ilaahay ilaahayniigu dari quwadda aad sheeganaysaan diinta islaamku inagama naaqusayso inagama dhibayso bal quwaddaa quwad kalay diinta islaamku inagu daraysaa islaamnimada dad badan baa maanta ka baqaya ha ka biqin diinta islaamka waxay kuu kordhisa mooyaane waxba kaa dhimi mayso cadiy bnu xaatim aطaa'i radia allahu canhu saxaabigii la odhan jiray ayuu nebigu diinta islaamka uu bandhigay uu bandhigay uu bandhigay wuxuu arkay isagoo ka jajeysanaya markaabuu nebigu u yeedh yaa caday kaalay buu ku yidhi soo fadhiiso islaamnimadayda diinta ilaahay aniga ii soo dhiibay inaad igu soo raacdo ood islaamto saddex arrimood baa kaa hor taagan buu waana kuu sheegi buu kuhi dhegayso waa bilikhtisaar saddex arrimood ayaa sabab u ah inaad diintayda aad ka ka istaagto oonad soo gelin arrinka koobaad waxaad isleedahay dadka nabi maxamed raacay calayhi salaatu wasalaam waa dadkii ducafada dadka ugu liitay ayaad isleedahay leedahay arrinka labaad waxaad arkaysaa asxaabtaydu inay yihiin dad fuqaraaya oo masaakiinu awood aanan haysan dhaqaalena aanan haysan ta saddexaad waxaad arkaysaa nabad ma haystaan baad leedahoo meel walba dagaal iyo colaad baa kaga soo socota laakiin cadiy waxau nebigu uhi saddex arrimood si fiican iga dhegayso waxaad is leedahay waa fuqaraa dhaqaalo ma haystaan waxa iman doonta buu nebigu yidhi waxaa dhici doonta zakaatalmaalka marka la soo ururiyo qof miskiinoo baahanba in laga waayo wadannada islaamka o dhan qof miskiinoo baahan maanta muslimiintana dowladaha islaamka dawarsanaya zakaat almaalka marka la soo qaada buu nebigu ku yidhi qof baahan oo miskiina ah, oo zakada yidhaahda anaa u baahanay isiiya xillibaa soo socota lawaayi doona buu ku yidhi waad arkaysaa buu yidhi asxaabtaydu inay maanta cabsi dhinac walba cadowbaa soo ka taaga soo uma jeedid haa waxaa dhici doonta buu nebigu ku yidhi la yuftaxanna buu nebigu yidhi hee kunuusu kisra bin hurmus kisra waa malik faris boqorkii faris khaasaciintiisa dahabka ee boqortooyada shan kunoo sano shaqaynaysay ay kala dhexlayeen khasaainta dahabka ee boqorada ku fadhiyaan rag asxaabteeda ka a ah sidaa usoo furi doona buu nabigu ku yidhi cadiy bnu xaatim nin wuxuu ahaa madaxda yaqaana oo madaxda mar walba raggi u tegi jiray buu ka mid ahaa markaa buu ihi kisra bin hurmus markaa buu nabigu ku yidhi ha kisra bin hurmus si fiican dhegtaada u geli bu yidhi hadalkaas u yaabay haye waxaad isleedahay nebi maxamed dadka raacay way cabsoonayaan zaman baa iman doona buu nebigu yidhi adaaciina gabadha keligeed awrkeeda fuushan gabadh keligeed hawdashka awrkayga ay loogu sameeyey dumarka carbeed lagu qaadi jiray gabadha saaran hawdashkeega halka ciraaq ugu dambaysay intay ka timaado oo ciraaq ay soo dhex marto oo shaam ay soo dhex marto oo jasiiratal carabna ay soo dhex marto ayay beydka ilaahay intay ku dawaafto iyadoon ilaahay mooyaane cid kale aanan magan gelaynin ayay halkeed iyadoo nabad qabta ku noqon doontaa buu rasuulku yidhi amniga dhici doona buu nebigu u sheegay saxaabigii cadiya bnu xaatim aلطaa'i radi allahu canhu ilaahay waxau la doonay inuu islaamu hanuuno fadakhala fii diin illahi caza wajalla diintii islaamkuu soo galay isagii baa ka sheekeeye oo yidhi laba indhahaygaan ku arkay buuhi laba indhahaygaan ku arkay gabadh waxaan arkay keligeed khilaafadii cumar bnu khaaab awrkeeda fuushanoo dawaafaysa markaasaan u dhawaado ku idhi walaalay xaggeed ka soo xajidood ka timiday markaabay ku tidhi ciraaq ma maqashe haa ciraaq weliba kuufa ma maqashe haa halkaasaa ka socdaabay ku tidhi oo ayaa kula socda ilaahay unbaa weeshadaayo cid kaloo ila socotay ma jirto oo dadkaad soo dhex martay siday ahaayeen hooyada iyo aabbahay siday i ilaaliyaan si lamida ah, dadkaasina i ilaalinayeen bay ku tidhi tii labaadna wuxuu yidhi walaqad kuntu waxaan ka mid ahaa maalintii dowladdii furus asxaabu rasuulillaahi ay hilfaha u qaadeen ay ka guulaysteen khasaa'intii kisra raggii soo saaray baan ka mid ahaa buu yidhi labadaa anigaa u soo joogay buu yidhi ta saddexaadna waa tee sakada marka la soo qaado cid qaadatoo baahan baa la waayi doonaa wallaahi intuu dhaarmaray buu yidhi ta saddexaadna waa la arki doonaa waayo nebi maxamed baa sheegay buu yidhi salaatu wasalaam wayna dhacday khilaafadii cumar bni cabdilcasiis raxmat ullaahi calayhi zakawaadkii markii la soo ururiyey qof baahan baa laga waayay bilaad alislaam oo dhan waddannada muslimiintu ay haystaan qof baahan oo dawarsanaya oo zakada baahi u keenta ayaa la waayey markaasaa laga suureeyo oo la yidhi dhaqaalihii wuu halkaabuu maraya inteenu isticmaallaa waxaa la yidhi dhallinyarada weli aanan guursan ee da'dii ee qaan gaadhay ha loogu dhisa baa lagu yidhi marka iyakana taasina way dhacday walaalayaal markaa diinteenna islaamka walaalayaal cizigaas cizi inay kuugu darta mooyaan waxba kaana ku samayso haddaad maalqabeen tahay ha ka cabsan diintaade diintaada dhaqaalaha geli maxaa yeelay dhaqaalahaaga diintu way kuu barakayn haddaad caalim tahay cilmigaaga ummadda ku anfac cilmigaagaasi diinta iyo dacwaddu way kuu barakayn haddaad caaqiltoo suldaanaad tahay ummadda aad suldaanka u tahay ilaahay xaggiisa u soo jeedi xagga rasuulka u soo jeedi waxaad ku talinaysa ha noqdaan waxa ilaahay rasuulku ay raalli ka yihiin ummadaada meel kale ha u hogaamin jariir binu cabdullaahi albajali ogaas buu ahaa sacad binu mucaad ogaas buu ahaa ogaasyadaasi dadkii ay ka dhasheen intay soo qaadeen bay ilaahay rasuulkiisa u keeneen taariikh bayna adduunka kaga tegeen adduunyada qof kastoo innaka naga mida uu dhiman warwaari maysida war ha kaa hadho bini aadamku noloshoodu taariikh bay samaysaa adduunka ama taariikh fiican baa kaa geli doonta ama taariikh xun baa inaga geli doontee haddaan doonayna taariikh fiican inay naga gasho waa inaan diinteenna islaamka kor u qaadnaa insha allah dhahda insha allah dhahda waxaa iga dardaarana hadallada culammadu halkaa ay nagu soo jeedinayaanna dhaqan u badilno yaanan ka dhigin dhegtan ka maqan oo dhegtan kale ka sii daamay waxaad noqotaa waxay culimmada aad ka maqasho waa inaad noloshaada ku dabaqdaa ilaahayna aan ka wada cabsanno amni iimaankana allah inoo ziyaadiyo diintiiyo taacaddana allah inoo macaaneeyo dad walaalaheenoo xanuunsanay inagu jiraanoo duca dalbaday qofkii naga buka allaha caafiyo wixii ciddii kurbaysana kurbada allaha ka qaado muslimiinta meelay joogaan muwaafiqiin midnimana allaha siiyo dhallinyaradeenna iyo gabdhaba allah inoo hadeeyo muslimiinta mustadcafiinta ee qasa lagu leynaya allaha u gargaaro yahuudiya wixii la socdana allaha inaga qabto allaha baabi'iyo fircoon iyo reer caad iyo reer amuud iyo ilaahay waa qabtee faraaciinta zamankana ilaahay baa ku maqan ilaahay isma badilina innaka isbadille han ducayno han dadaalno allahna inagu anfaco wsala allahu calaa nabiyina muxamed